أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ikhwati alcazaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa fadhigeennii toddobaad waana ujeeddadii iyo muhimaddii aynu usoo araranaynay aynu barnaamijyadii hore kaga hadalnay gogoldhig ayaynu hadda ubucdeedii maraynaa masaladan waa masalo diinteenna xidhiidh la leh weliba caqiidada xidhiidh la leh waa masalo haddii aynu fahmi weyno ama aynu si qaldan u isticmaalo inagu keeni karta in aynu shirki ku dhacno ama cibaadadeennu ay burburto haddii aynu xaqiiqada qur-aanka iyo sunnada rasuulka aynu isdul taagi weyno sababta oo ah arrintani waxay ka hadlaysaa arrin ku saabsan ama ku tacalluqda nafteenna iyo nolosheenna in badanna shaydaanku wuxuu isku dayi doonaa dad badan inuu yidhaahdo mar haddii masaladu masale ay tahay caafimaad ee wixii daruuro ah shareecadu bay ogoshahay sidaa darteed inaad u tagto faaliyo faaliye ama aada u tagto kaahin ama aada u tagto sixiroole duruufta kuwa daana ay tahay caafimaad raadis maa lahu mashkala inuu ibliisku sidaa kugu yidhaahdo wala umaniyannahum wala aamurannahum inaan meelaan ididiila ku jirin ididiilo uu inoo geliyo ayuu isku dayayaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala shay xaaraana caafimaad inooguma darin rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga warramay shirkigu inuu qofka bini aadmigaa si yaroo sahlan usoo geli karo haddii qofku uu shirki ku dhacana dembigiisu ma lama saamaxayo hadduu sidaa ku dhinto ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa arrintu hadday shirki ku lug yeelatana waa arrin aada iyo aada u halis badan <clears throat> inta badan qofka markay dhibaato ku timaado caafimaad ee xal loo waayo xagga caafimaadka dhakhaatiirta ama masaladaasi ay cakiranto oo cilmigii maadiga ahaa iyo laboratoriyadii iyo dawooyinkii kemikalka ahaa ay waxba tari waayaan yaalaa dacafaa alcaqiida waxay u irkadaan saaxir ama faaliye ama falalow ama kaahin ama un khuraafaadista ah xaqiiqatanna waxaa rasuulkeenu inooga waramay qofka faaliye u taga inaan afartan maalmood salaad laga aqbalayn haddii uu rumaystana faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed masaladu halkaasay taagan tahay u tegitaanka aada u tagto keliya ee aada suuq u samaysay dadka aada ku kediso ayaa waxaad ku waayeysaa adigoo dadkii salaada la tukanaya inaan salaadaadii la aqbalayn afartan maalmood adigoo muslim isu haysta oo saaxiroola soo rumaystay inaad safka muslimiinta ku jirto macaanag adigoon ka toobo keenin aad kaafir tahay haddana salaadaad tukanayso marka masaladani waa masalo aada iyo aada in loo fahmo u baahan waana masalo aan indheheenu qabanin ee aahaarteeda iyo midhaheeda aynu goosanno sixirka iyo raadkiisa iyo isha iyo raadkiisa masalada isha akar culamaa alislaam waxay isku waafaqeen inay tahay wax jira ilaa qaliilan in yar oo bini aadmiga ka mida mooyaane oo fahmigooda uu qaldamay mooyaane akara ahli اlcilmi waxay isku waafaqsan yihiin in ishu ay waxyeelo geysan karto dhibaatana qofka bini aadmiga ay ku keeni karto ilaa iyo geerina ay sababi karto sida aynu axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam aynu ka daalacan doono markaa fahamku hadduu qaldamo arrimo badan oo saxa ayaa qofka bini aadmiga gurac u gala wa kam min caa'ibin qowla صaxiixan wa aafatuhu min alfahm اsaqiimi waxaa badan baa la yidhaahdaa nin ceebaynaya masalo sax ah masaladuna aanay qaldanayna isaga si guraca ay masaladu u gashay oo isagu uu qaldan yahay marka masaladan in cawridu jirto ama ay ishu jirto adilo adilo sariixa oo qur'aani ah iyo adilo sariixa oo xadiidka rasuulka ah calayhi salaatu wasalaam ayaynu soo bandhigi doonaa si aynu ugu qanacno ma jirta mise ma jirto aynu bayaan ka dhigi doonaa insha allah marka waxaynu u baahan nahay maadaama ishii ay tahay waxaynaan arkayn in bal aynu samayno aan soo dhoweyno si ay ii fahamtaan ishani siday waxyeelada u geysanayso waxaa markaa ka horeeya bal inaan sharaxno awoodda bini aadmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadmiga wuxuu siiyey samac wuxuu siiyey basar labadaa aaladood buu inta badan marka qalbiga laga reebo labadaa aaladood buu ku sahan tagaa waxna uu ku maqlaa waxna uu ku arkaa waxay ishu aragtobay ilkuhu gooyaan sahanka bini aadmigu waa dhegta iyo isha labadaas ayaa bini aadmigu isticmaalaa labadaasina waa laba nuqsaan badan badan badan ilaahay geliyey lixikmatin ma indheheennu awood badan ma leh dhegaheenuna awood badan ma leh labadaba nuqsaan baa ku jirta sababta ilaahay nuqsaanta u geliyeyna markaan ka hadlayno waxaynu dareemi doonaa nuqsaantaas innaga inay raxmad inoo tahay in innaga la inoogu naxariisanayo in indheheennu ay meel fog wax ka arki waayaan dhegaheennu ay meel fog wax kayani arki waayaan ka maqli waayaan sankeennu meel fog u wax ka urin waayo waxa ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankiisa kaga waramay bini aadmigu markay adduunyadan joogaan in indhahooda uu dabool ku xidhan yahay indhaheennan dabool rabaaniyaa ku xidhan in yaroo kooban iyo diirad yaroo kooban baynu wax ku aragnaa ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala laqad kunta fii gaflati min haada fakashafnaa canka khiطaa'aka fabasaruka alyowma xadiid ilaahay wuxuu inooga waramay caalamkanaynu ku noolnahay wax badan inaynu qaflad kaga sugannahay inuu ilaahay inuu iska keen wato laakiin wax badan oo hareeraheenna ka dhacaya inaynaan dareemaynin oo aynu qaflad kaga jirno ayuu ilaahay inooga waramay qafladdaa iyo daaha ina saaranna maalin baa ilaahay indhaheenna ka qaadi doonaa markuu ilaahay indhaheenna ka qaadaba inuu wax walba arki doonaa waxaynu arki doonaa malaa'igta waxaynu arki doonaa jinka iyo shaydaanka waxaynu arki doonaa jidka siraad waxaynu arki doonaa jannada iyo naarta waslifat iljannatu lilmuttaqiin wa burizat iljaxiimu lilghaawiin wax badan oo sheeke inagu ahaa ayaynu markaa arki doonaa aayad kaloo qur'aana ilaahay wuxuu ku yidhi walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun u fiirso marka hadhow ilaahay la hortago waxay ku andacoon doonaan bini-aadmigii adduunyada cisyaanka la yimi hadduunbay indhihii noo dilaaceen iminkun baanu wax kala aragnay hadduun baanu wax fahmnay oo dhegahayagina si fiican wax u maqlayaan rabbanaa absarnaa wa samicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun aayaddaana waxaad ka fahamtay in bini aadmigu ka garaabi doono ducfiga adduunyada markay joogeen ay ku jireen oo indhahoodu ay gaabis ahaayeen dhegahooduna ay gaabis ahaayeen arrimo badan oo adduunyadan inagu weheliyo oo aynaan arkayna inay mucjiso weyn tahay ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala ka waramay bal waabu ku dhaartay ilaahay wax badanoo aan inoo muuqanaynin muhimadday leeyihiin darteed buu ilaahay ugu dhaartay oo ilaahay qur-aankiisa waaka ku yidhi falaa aqsimu bima tubsiruuna wamaa laa tubsiruun shayga muhimadda muhimadda le waa had iyo jeer ilaahay ku dhaartaa tabaaraka wa tacaala wax badan badan badan oo aan idiin muuqanayn idinka oo adduunyada idinku weheliyaa jira oo mudan weliba muhiimadday leeyihiin dartood in ilaahay ugu dhaarto falaa uqsimu bimaa tubsiruuna wamaa laa tubsiruun bal inta aynu aragno iyo inta aynaan arkaynin waxaa badan inta aynaan arkayn sida aynu caddayn doono taasi waxa weeye kubeegga indhaheenna indhaheennu inaanay meel fog wax ka arki karayn hadhow marka laga qaado khilaafkana wax badan uu arki doono kashfigaa laga qaadayaa qofka bini aadmiga wuxuu uga bilaamayaa sakaraatulmowtka markay halkaa bahashu timaado ayaa kashfiga looga qaadaya qofka bini aadmiga markaasuu halkaa wuxuu ka daalacanaya sida axaadiidta nebigeenu sheegtay booska uu jannada ku leeyahay ama booska uu naarta ku leeyahay ruuxdu waxay arki yani indhuhu waxay arki doonaan ruuxda sii socota marka ruuxdaada la saaro indhuhuna way raacayaan marka hore ma arkayno inagu ruuxda wayasaluunaka can اruuxi qul iruuxu min amri rabbi wama uutiitum min alcilmi ilaa qaliila laakiin rasuulku calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi qofku marka uu dhimanayo albasr yatabicu ruux indhuhu waxay ka daba tagaan ruuxda macnaheedu way arka indhuhu way sii arkayaan marka waa in indhaha laysu soo celiyaa buu nebigu yihi alayh الsalaatu wasalaam saacaddaa markay halkaa taagan tahay baa caalam kale iyo telefishon cusub lagu bilaabaya haddii xagga dhegaha aynu eegno dhegaheennu wax badan ma maqlaan in yaroo kooban bay maqlaan axaadiid badan oo saxiixa baana nebigeena ka sugnaatay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa idaa wadactum اljinaazata faxamalaha الrijaalu calى acnaaqihim fain kaanat صaalixaة qaalat qadimuunii وإن kaanat غayra saalixatin qaalat liأhliha yaa waylaah ayna tadhabuuna biha waa xadiid صaxiixa wey wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam marka nafta ay qofka bini aadmiga meydkiisa la qaadayo ee raggu ay garbaha saartaan naftaasu hadday naf saalixada ahayd way hadli doontaa markaasaa waxay odhanaysaa qadimuunii qadimuunii intaasoo meyd baynu qaadnay weli kamaynaan maqal inagu sawdkaa laakiin sawdkaa waa la maqlaa hadday ay tahay naf aan wanaagsanayna ehelkeedii bay u cataabi doontaa markaasaa waxay odhanaysaa yaa waylaah ayna tadhabuuna biha naftani way hoogtaye xaggee u sii wadaan wuxuu ihi rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam haddii aan maqli lahaydeen sawdkeeda la saciqtum waa daadan lahaydeen waa miyir doorsoomi lahaydeen sawdka noocaas ah khalaa'iqda kale oo dhane way maqashaa makhluuqaadka kale oo dhamo way maqlaan ila alinsaan kaynu nahay mooyaane xadiid kaloo saxiixa calayhi salaatu wasalaam waxaa nabigeenna ka sugnaatay maalin maalmaha ka mida inuu soo galay meel beer ah geenyuu saaran yahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh geenyadii way diday markaasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dadka halkan ku aasani waa maxay ahaayeen markaasaa dhe waa cahdaljaahiligi dadkii ku aasnaa markaasaa rasuulkeenu yihi calayhi salaatu wasalaam ina haadihi اlumma ummadda nebi moxamed yubtalaa fii qubuuriha jirab iyo imtixaan adag baa ku soo maraya qabriga falowlaa an tadfanuu an tadaafanuu haddii aanan ka baqanayn in la isxabaali waayi lahaa la ladacawtu اllaha an yusmicakum min cadaabi اlqabr waxaan ilaahay ka baryi lahaa inuu wax idinka maqashiiyo saxariirka iyo cadaabka qabriga ku socda dadka ehlu cadaabkaa ilaahay waxaan weydiisan lahaa inuu idin maqashiiyo qaylada ka dhacaysa qubuurta geeyadaasi way maqashay qaylada waanay ka diday nebi moxamedna wuu maqlay salawaatu ullahi wasalaamu calayh nebi moxamedna wuu maqlay waana warsaday waxaanu ku farxay inaanay muslimiin ahayn marka waxaa halkaa inooga caddaatay dhegaheennuna inaanay maqal dheer iyo meel fog aanay waxba ka maqlaynin waxaynu ognahay makhluuqaadka caalamkani nagula nool qaarkood inay inaga aragti dheer yihiin xadiis saxiixa nabigeenu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xayawaanka diigga laydha marka uu qayliyo ilaahay barya sababta oo ah malaa'ig baa uu arkaya waa diigga malaa'igtuu arkaya ilaahay barya kolkaa sahan sahan baa laynoo dhigay agteenoo markuu diiggu ciya buu nebigu yihi wuxuu arkayaa malaa'igta ilaahay markaa barya waxaa kaluu nabigeenu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dameeraha iyo aydu inay shaydaanka arkaan oo markaa ay qayliyayaan shaydaan bay arkeen goorta aada maqashaan cida dameeraha ama ayda oo kale markay ciyayaan ilaahay ka magan galo shaydaanka xayawaankaa inaga liita oo bahaa-imta ahi waxay arkayaan ma arkayna malaa'igta ambiyada ilaahayna ilaahay tabaaraka wa tacaala awoodteenna ka waasacsan buu siiyey samac iyo basarka oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam malaa'igta wuu arki jiray ambiyadoo dhanna malaa'igta way arki jireen nebiyada ilaahay jinka iyo shaydaanka way arki jireen malaa'igtana way arki jireen nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu inooga waramay goortaa salaada aynu xidhanno anigoo sii jeeda qadaadkan wax ka arkaya waxaan arkaa markaad safka gashaan shayaadiintii oo ku soo faaftay safafkiina oo waxara yaryaroo madmadow aada moodo oo halka aad ka kala kacdeen safku aanu ka xidhiidhsanayn soo cidhiidhiyanaya baan arkaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam intuu soo weeraray rasuulka calayhi salaatu wasalaam shaydaanku oo uu damcay dhimbiildaba inuu wejiga u dhigo nebigu wuu qabtay calayhi salaatu wasalaam intuu xeedhan lasoo hordhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ayuu shaydaanku wuxuu damcay xeedhadaa bisin la-aan in lagu bilaabo inan yar oo foodleeya buu soo eriyey shaydaanku xeedhadii ayay damacday inay qaadato nebigu gacantu inantii yareeda foodleyda qabtay haddana isla markiiba nin reemiyiya oo shareecada waxba ka aqoonin baa meesha joogo isna wuu soo isticmaalay wuxuu damcay inuu raashinkii bisin la-aan ku bilaabo isna gacantuu qabtay saxaabadiisa nebigu wuu u warramo wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay gacmahoodaas iyo gacmihii shaydaankaan isla hayaa gacmaha labada ruux iyo gacmihii shaydaanka ayaa gacmahayga ku wada jira wuu arkayey markaa nebiylaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa kaloo jira in xataa samaca iyo maqalku ambiyada ilaahay meel fog ay wax ka maqli jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo maxaan ku dhahdaa sayidina eh, jibriil calayhi salaatu wasalaam oo wada fadhiya maxaan ku dhahdaa wada jooga ayaa sanqadhi ka baxday samaawaadka sare nebiguna wuu maqlay sanqadhaa jibriil baa ku yidhi sowsanqadhaa ma maqlaysid haa waa albaab samada ku yaalo oon weligii la furin maanta ka horow waxaana ka soo degaya malag aan weligii arlada imanin maanta ka horow malagaasi wuxuu idiin sidaa laba hadiyadood buu idiin sidaa ummatu moxamed wuu maqlayay markaa sanqadha waa labadaas aayadood ee ugu dambeeya suurat albaqara iyo suurat alfaatixa labadaasuu idin sidaa saxaabadeenna maalin maalmaha ka mida ayaa iyadoo la fadhiyo oo nebiguna uu la fadhiyo calayhi salaatu wasalaam ayaa jug weyn ayay maqleen markaasuu nebigu yihi gariirkaa miyaa maqlayseen markaas yidha haa waan maqlaynay markaasaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam toddobaatan sano mar laga joogo ayaa dhagax weyn dusha sare jahanamo afkeeda sare baa laga tuuray sabciina khariifan buu sii socday oo aanu gunteeda gaadhin sanqadha iminka aa maqasheen toddobaatan sano muddo laga joogo sanqadhii dhagaxii waagaa la tuuray baa hadda gunteedii gaadhay hadda gunteedii ayuu gaadhay marka bini aadmiga aqoontiisu horta sidaasay u gaaban tahay aragtidooduna ay u gaaban tahay marka mawduucan ka hadlaynaana waa waxaan ishu qabanayn laakiin waxaynu u raadinay oo aynu u helnay adilaad qur'aaniya iyo mid sunno ah waxaa maanta bini aadmigu heer buu gaadhay uu u markhaati furo qur'aanka iyo axaadiidta rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadda caalamkan maxaanku idhaha technology-ga waxay iktishaafeen qalab iyo aalad lagu ogaan karo mawjadaha hareeraheenna maraya mawjadaha nolosheenna xidhiidhka laleh ee hareeraheenna maraya qalab lagu ogaado ayay soo saareen mawjadaasna waxay u bixiyeen almawjatu اdaatiya almawjatu addaatiya waa qalab lagu ogaan karo mawjadaha jirhkeena ka baxa ama soo gelaya ama hareerayana jahyaal waxay u yaqaaniin radionic radionic bay yidhaahdaan waxay yidhaahdeen waxaan ogaan karnaa oo qalabkan aanu ku ogaan karnaa qofka bini aadmiga ciddida uu iska gooyey halkay taallaan ogaan karnaa ciddiduu iska gooyey markaan qalabkaa adeegsano timihii uu iska xiiray qeyb ka ahaa halka uu yaallana waa lagu ogaan karaa candhuuf hadd hadduu tufay halkuu ku tufay baa lagu ogaan karaa oo waxay idhaahdeen xubnaha bini aadmiga ohoo dhan waxay bixiyaan buu yidhi markay jidhkooda ka go-aan waxay diraan signal bay diraan waxay la soo xidhiidhaan jirhweynihii ay ka go-een ayay la soo xidhiidhaan waa maanta waktigan xaaliga ah cilmi la iktishaafay weeyaan in qofka bini-aadmiga xubintii ka maqnayd meeshay ku duugan tahay la heli karo goormaa ilaahay ka warramay subxaanahu wa tacaala qad calimna maa tanqusu اlardu minhum wa cindana kitaabun xafiid waxay yidhaahdeen waxaa jira mudabdabaad iyo hirar ka soo baxaya jirhkii la gooyey oo u imanaya jirhka way isxidhiidhiyaan mudabdabaadkaasaa markaa la eegayaa oo qalabkani soo saaraya haddii qalabkaasi iminka uu caan baxo waxaa si sahlan loogu adeegsan karaa maadooyinka ay sixiroolayaashu u isticmaalaan bini aadamka markay saxrayaan oo inta badan sixirooluhu wuxuu yaalaa u adeegsadaa maadad qofka bini aadmiga ah qeyb ka ahayd maalan sidii yani xadiidkii rasuulkeena calayh isalaatu wasalaam ee lagu sixray timihiisi iyo garhfeedhii uu ku feedhanayay bini aadmigan markaa sixiroolayaashii markay doonayaan qof inay sixraan iyaalaa waxay ku dadaalaan ama timaha qofka inay wax ka helaan ama ciddiyihiisa inay wax ka helaan ama wax uun jirhkiisa ka mid ahaan jiray hadduu doono eh, garan uu iska bixiyo dhididkiisi uu ku yaalla ha noqdo ama sharabaadadiisa ha noqdo ama kabihii uu xidhnaa ha noqdo ama maryaha uu xidhno ha noqdo in wax uun jirhkiisa ka mid a inay wax ka helaan bay isku dayaan taasay markaa sixirka ku qabtaan xidhiidhka maadadan qofka bini aadmiga ka soo go-day iyo fariimahay soo dirayso ayaa waxaa loo adeegsanayaa shaydaankuna inuu ka faa'iidaysto dabadeedna saaxirku qariinka uu soo dirayo wuxuu ka faa'iidaysanayaa inuu u soo raaco mudabdabaadka ay jidhkaagu samaynayaan maadadan uu kaa qaaday sixirooluhu buu wax ku akriyayaa annafaasaati fi lcuqad dabadeedna waxaa la adeegsanayaa mudabdabaadka maanta aynu ognahay ee la ogaaday in qofka bini aadmiga jidhkiisu uu xidhiidho ma kala lumayo qofka bini aadmigii jidhkiisu sidaasu weligiiba u wada xidhiidhsanaanaya qofka bini aadmigiihi wuxuu leeyahay awood uu jirhkiisa ku ilaashado hadday dibad tahay iyo hadday guda tahayba marka maanta waxaa heerkaasaa la marayaa in la ogaado timahaagii aada goysay fariimaha ay soo dirayaan iyo halkay kugu jiraan waa masalo basiida iminka mobilkani hor yaalla shirkadda uu ka tirsan yahay xarig baa ugu xidhan in mobilkeygani uu dansan yahay iyo inaad dansanayn way sheegayaan hadda iyagoo iga fog ayaa waxaa la leeyahay mobilka numberka hal wuxuu yaallaa masaajidka calimataan buu yaallaa baytarigu hadda waan baktiya hadda anugu inta uu baytarigu ku jiro fariin buu soo dirayaa satellite-ku uu isku xidhayo bayteri ee mobilkayga iyo markaska oo maanta mobilka lagaa xado mobilka lagaa xado waxay awood u leeyihiin shirkaddu halka uu yaalla inay soo qabtaan iyo guriga uu ku jiro ama haddii laga saaroba ku dhahdaa jibkaaga yar oo ku kale la gashado mar allaali markaa la isdaaro ayaa waxaa la odhanayaa moobilkii nambarkaa lahaa waxaa lagu isticmaalaya nambarka caynka caynkaas insaankaa heerkaa gaaray waxaad ka warantaa fakayf rabi اlcaalamiin tabaaraka wa tacaala caalamkan aynu joogno asraar badan iyo mawjado badan oo isdhafan dhaafayaa jira laakiin inagu aynaan arkaynin oo aynaan maqlaynin haddii la ina maqashiin lahaa ama aynu arki lahaynna noloshu ay noo qadhaarhaan lahayd mihaal yaroo basiidaan ku siinaya mudabdabaadkan iyo hirarkan bini aadmiga fariimaha u soo diraya marka aynu isu taagno nebilaahi yacquub aynu ka waramayno maalan markii nebiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam qamiiskiisii uu usoo diray aabbihii wuxuu joogaa marka qaahiro yani bilaad almasr buu joogaa yacquubna bilaad ashaam buu joogaa isla markii uu qamiiskiisa soo diray ayaa nebiyullaahi yacquub wuxuu leeyahay inii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufanniduuni intay isu jiraan wuxuu leeyahay iyadoon maxaanku dhaha moobil jirin oo qalabkani jirin ayuu leeyahay nebiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam inii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun halkan waxaynu ka fahamnay qof wal oo bini aadmiyihi inuu raa'ixad gaara leeyahay bidaliili lqur'aan qof kastoo bini aadmiga ka mid sawd gaara buu leeyahay oo lagaga soocayo sawdadka kale oo qof aan ku sawdkaaga yaqaana markuu sawdkaaga maqlo meesha doontaba wuxuu odhanaya hebel baa halkaa ka hadlaya qof kastoo bini aadmiya wuxuu leeyahy tallaabo u gaar ah markuu soconayo qof kastoo bini aadmiga ka mid ihi wuxuu leeyahay suulkiisa xariiqyada ku yaalla xariiqyada kale uma eka aabbaha iyo hooyada iyo kuwii ku dhalay xataa waad kaga soocan tahay an nusawiya banaana balaa qaadiriina calaa an nusawiya banaana nabi maxaanku dhaha sayidina cumar radi allahu tacaala canhu isagoo mimbarka saaran waa tii aynu maalintii dhoweed ka warramaynay uu la hadlaayay bilaad ciraaq yaa saariya ila ljabal yaa saariya ila ljabal isla saacaddii uu mimbarka saaraa waxaa maqlay saariya mucjisa min mucjisaat illaah markaa moobil ma jirin isla daqiiqadiiba uu maqlay halkaa waxaan ka fahmaynaa oon rabaa inaan idinku soo dhoweeyo halkan aynu imika fadhino adduunka waxa sanqarh ka baxaysoo dhani waynala joogtaa hadday tahay shimbir hadday tahay kalluunbad ku jira hadday tahay bini aadmi qof kasta oo hadlay sawdkiisu hadda hirarkiisu waynala joogaan sawd kasta muuqaal kastaoo adduunyadan ka baxayana muuqaalkiisu waynala joogaan ma arkayna laakiin haddii dhammaan waxaa sawd caalamka ka jire kuwada wada agmaraya hirarkiisu ay ku agmarayaan lagugu furo intee in laeg baa dhagaha ka faa'iidaysan lahayd markaad mobil ku hadlayso qofkaa ag hadlayo hadlay war bal iga mobil baan ku hadlayaa mobilkani wax kale muu samaynin hirkii ina ag marayen buu soo qabtay inta moobila imika inala taalla dhammaan hirar bay soo qabteen kani waa kaa dhawaaqaya haddana anu ma maqlaayo waxaa aad arkayse suurada ah inayna ag joogaan waxaynu ku fahmnay t v go keliya t v gu marka uu sawirka soo dirayo ee wina agmaraya intaanu t v-ga ku dhicin wina agmaray innaga haddana maynaan arkayn mar allaali markuu t ga soo celiyey un garanay suuraddii marka jamiica suwar اlcaalam dhammaantood wayna hor yaallaan dhammaan aswaadda caalamkuna wayna wadaag yaallaan haddana wax allaaliya waxaynu ka maqlaynaa ma jirto raxmata lilcaalamiin haddii waxaa laynagu sii dayn lahaana daqiiqadaynu waalan lahayn sida rasuulkeenu leeya latacibtum waa wada daadan lahaydeen oo waa miyir doorsoomi lahaydeen haddaan ilaahay idiin naxariisan lahayn markaa rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu inooga waramay caalamkan oo dhani asraar isku wada xidhxidhan inay tahay oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu sii qorsheeyey hir weliba halkuu marayo hir weliba halkuu raacayo baa ilaahay uu sii qorsheeyey waxaanu qur-aankiisa ilaahay ku yidhi wasamaa'i daati alxubuq wasamaa'i daati alxubuq maxay macnaheedu waxa weeyaan oy culimada tafsiirka ay yidhaahdaan samadu waxay leedahay khuduud iyo wadooyin bay leedahay samana waxaa la yidhaahdaa maa fawqa ra'sig wax wixii madaxaaga ka sareeya huwa sama caalamka aada arkaysa inuu qaawan yahay aada moodayso dhammaan waxaa waxaa isku xidhan khadhan iyo shabagyaa isku wada xidhan shabagyadaas mid waliba khad gaaru leeyahay boqol dhowrkaa boqole iminka masaajidka aynu ku joogno nin walba mobil buu wataa nin walbaaba khad gaara baa soo gelaya samada yaalla khadna khadkuma leexanayo waa la sii nidaamiyey intaan la abuurin baa ilaahay sii nidaamiyey adduunyadan aynu ku noolnahay waa kabad iyo culays iyo mashaqo iyo buuq iyo wareer haddana ilaahay wayna cinaayeeyaa waa latiif waa khabiir ilaahay wuxuu inooga waramay khalaqna alinsaana fii kabad bini-aadmigu wuxuu ku dhex abuuran yahay mashaqo iyo kadeed iyo lur iyo hawl buuq adduunyada dhammaanteed waa wada buuq dhammaanteed waa wada mashkilad dhammaanteed waa wada kulayl dhammaanteed waa wada qabow haddana ilaahay way inoo cinaayeeyo way ina ilaaliye way ina ilaaliye tabaaraka wa tacaala caalamka marka aada arkayso asraar badan baa taalla xayawaanada aynu la nool lahayna sir badan baa ku duugan waxaa jira xayawaanaadka caalamka inugula nool maalan maska kobraha la yidhaaho kale caalamka inagula nool awood wuxuu u leeyahay oo ilaahay awood u geliyey subxaana wa tacaala marka uu ku arko haddii indhahaaga iyo indhihiisu ay isqabtaan ma dhaqaaqi karaysa ilaa intuu kuu imanayo waa mas aan socod badan lahayn wuu xamaartaa inuu kugu soo socdo waad arkaysaa laakiin ma dhaqaaqi karaysa ilaa uu ku yimaado uu ku cuno sidaa uu usoo gurguuranayo ee aada u cabsanaysa wadnahaagu fugta u hayo ayuu kuugu imanaya uu ku cunaya nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo ibnu cumar uu warinayo waladaba fiirso adduunyada say isugu wada xidhxidhan tahay iyo sida diintu inoogu hawl yaraysay masale maalin walba laleeyahay cilmi baa la soo saaray oo la ikhtishaafay aynu hore u naqaanay aynaan waxba uga faa'iidaysanayn wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam اqtuluu اlxayaata wاqtuluu dad طufyatayni wاlabtar fainahumaa yuطmisaani اlbasra wayusqitaani اlxubla firs wuxuu yihi nebigu maska abeesada labada liid leh iyo maska dabada go-an ee gaaban ee madow labada xayawaanka adila sababta oo ah aragtida qofku arku ku indhabeelaa qaarkood ku indhabeelaya hadday gabadh uu reeyi aragtana way soo ridaysaa uurka markaasu iska marayaa maski xaggaa gabooma soo jeedo hadduu sifadaa leeyahay wuxuu leeyahay awood baawar ilaahay uu geliyey oo uu isticmaalayo oo mudabdabaada mawjaduu soo dirayaa mawjadahaasi indhaha way la tegayaa haddii aada u fiirsateen xayawaanada xayawaanada shimbiraha qaarkood iyo waxaa dagaalamo masaska masaska iyo shimbiruhu ay dagaalamaan qaarkood shimbirtaasi waxay soo qaadanaysaa caleen yar caleemaha yani mid ka mid ah waxay isku dayeysaa inay maskaa madaxa ka saarto maskuna madaxuu ka ilaashanayaa caleentaas isagu shimbirtu xaggaa sare taagan ma gaadhi karo laakiin wuxuu isku dayayaa hadhkeeda inuu micida ku dhufto tasawar hadhkeeda hadduu micida ku dhufto way soo dhacaysaa bal awoodda ilaahay geliya toyda isagoo caleentanay wadataa iyana intaa waxay ka cararaysaa inuu hadhkeeda hadhkeeda la helo isna intaa wuxuu daydayanayaa inuu mar uun hadhkeeda ku dhufto mar allaaliya marka micidu ku dhacdo hadhkaa shimbirtaas way soo dhacaysa iyadoo hadday madaxa ka saartana naf loogu iman maayo waa caalamka aynu ku noolahay waayahay bal waxaad ifhaamsiisaa markaa micidan iyo dhulkan isqaniinay sirta ku jirtaa maxay tahay waa qudra min allahi tabaaraka watacaala waa awood xagga rabbi ka shaqaynaysa weeye marka haddii asraarta caalamkan aynu faaqida isnidhaahno wax badan badan badan baanu ogaanaynaa inuu bini aadmigu daciif yahay wakaana alinsaanu daciifa waquliqa alinsaan waa ujeedaa daciifa indheheennu awood male oo meel fog wax kama arkayaan dhegaheennu awood male oo meel fog wax kama maqlayaan oo muruqeennu awood male oo xataa xayawaanaadka aynu la noolnahay qaarkood waxay qadi karaan oy qadi karaan ilaa iyo lix boqol oo sannadood bay qadi karaan oon biyo baad midna qaar baa lixdan sannadood intay gal yar samaystaan halkoodaa iskaga jiraya oo duruuftuun eeganaya mar allaaliya markay duruufta u sallaxnaatana soo baxaya qaar baa sanad ilaa bil ilaa ka bil intay gal yar samaystaan bay halkaa iskaga jirayaan oo inaga inaga awood yar xagga maaragtay marka xakmiga la eego oo idinka arkay baashan ay yidhahdaan roob la dhacda xayawaanka markuu roobka laxaad kaliya da-o dhibicdu markay saa inoogu dhufato ee in yar roobka uu yaro qaadaba waa idinka arkay baalalay markiiba duulaysa dadku waxay aaminsan yihiin in ay la socotay roobka waxaanay yidhahdaan roob la dhac bay yidhaahdaan maaha roobka lama socoto ee dhulkay ku aasan tahay gal yar bay iskaga jirtaa baabuurtii baa dul maraysa oo ku dhaha dabayshii baa ku dhacaysa oo cadceeddii baa ku dhacaysa oo wax mashaakil oo dhan baa ku dhacaya haddana galkeedaa yar waxba ma yeelayaan mar allaaliya markuu roobku saa u da-o baa kumanyaal kumanyaal kumanyaal cayayaankaasi mar keliya waa nusa saac gudaheed mar allaaliya markay roobkaa urso barakaysan bay wada dilaacayaan inaguna nolosheenna waa idinka arkay dee bini aadmigu inuu daciif yahay xayawaanka kaloo dhan markay dhashaan markiiba way durduriyaan way iska raacaan hooyadood inagana xabluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahran xayawaan kasta markaa uu dhasho uu la daaq tegayaa waalidkiisa laakiin hada alinsaan ma daaq tegayo isagu islaantaasu ka dul yuqnaanayaa intaasoo sannadood oo afka wax loogu burayaa oo la xanaanaynayaa oo dhaxanta laga ilaalinaya oo qabowga laga ilaalinaya marka hada alinsaana adaciif aqoontiisu meel fog ma gaadhayso aqoontiisa waxa ilaahay ugu talagalay inta yara ay biyaha ku cabaan intaa wixii ka gudban waxaa loo yani laga magansanayaa ilaahay iyo rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa inoo indha dilaacin karaa ilaahayna wuxuu qur-aankiisa ku yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila sidiinaba bini aadmi aqoontiinoo dhan isu wada keena oo wax yar ma ma buuxinayso oo nebiyullaahi muusa iyo nebiyullaahi khadir calayhim asalaatu wasalaam markii ay safarka ahaayeen doonta waa tii shimbirtu isku soo taagtay shimbir baa isku taagtay doontii ay la socdeen waa xadiis saxiixa dabeedna laba jeer ayay badda sidaa afka u gelisay shimbirtii goortaasuu nebi khadar ku yidhi shimbirtaasi muuse way nala hadashay miyaad afgaratay shimbirtaas waxba inoo sheegtay miyaad garanaysaa markaasuu yidhi maya ma garanayo shimbirtii isagu u fahmay khadar laakiin nebi muuse muu fahmin calayh isalaatu wassalaam wuxuu yidhi shimbirtaasi waxay inagu tidhi labadiinnanoo cilmiga aa xambaarsan tihiin baddaas intay shimbirtu ka darsatay uma dhiganto baddaas shimbirtu labadaa jeer ay darsatay waxayna leedahay cilmiga muuse iyo cilmiga khadir wada baddaas labada jeer shimbirtu ka darsatay ilma le-eka nebiyullaahi muusena muuxaa ilayhi buu ahaa kaliimullaahi buu ahaa towraad oo dhan baa lagu soo dejiyey nebiyullaahi khadarna cilmu la dunya oo dhan baa ilaahay siiyey haddana cilmiga baaxadaale baa waxaa la yidhi mirtaasi intay labada jeer darsatay uma dhiganta marka sidaasaynu horta ugu jiraa qolof yar oo cidhiidhiya aqoonteennuna mar kastoo aynu aqoon barannaba waynu cidhiidhi baynu sii gallaa mar kastoo cilmi kuu kordhaba inaad jaahil tahay baad ogaataa absad mithaal tusaale yar haddaan ku siiyo marka dugsi hoose lagu geeyo waxaa lagu odhanayaa dugsigii hoose waad dhammaysay weli cilmigii maad afar sannadood waxaad gelaysaa dugsi dhexaad gelaysaa haddana afar sannadood baad sii wadaysaa haddana dugsi saraad gelaysaa haddana afar sanaad sii wadaysaa haddana waxaad cilmigii kalaa jaamacaddaad gelaysaa haddana afar sanaad sii wadaysaa markaad halkaa marayso ayaa waxaa lagu leeyahay lix iyo tobankaa sannadood oo afartii sannadood ee qur-aanka iyo aada ku jirtay labaatankaa sannadood eed waxbaranaysay mugga aada qaadi kartaa wuu yaryahay marka waxaa lagaa rabaa hal maado keliya in lagu baro lix iyo toban labaatan sannadood wax soo baranaysay markaasa waxaa lagu odhanaya hal maado keliya ad qaadi kartaa haye waxaa lagu odhanayaa maxaad ku takhasusaysaa wuxuu odhanaya an waxaan rabaa inaan indhaha barto oo ninkii labaatan sana an wax soo baraynay ayuu xorey anuu indhahaan baranaya markaasaa mid kale odhanayaa anuu keliyaha baan baran karaya midna wuxuu odhanayaa anu waxaan ku takhasusayaa wadnaha midna wuxuu odhanayaa cilmigaa kale iga daayo kanaan dhamaynayna anu maqaarka keliya ayaan baranaya mid kale wuxuu odhanaya anu sida timaha loo beero ayuun baan hadda ku takhasusaya markaa uu takhasuska qaato baa la odhanaya waa b h d holder mar adeegu waxuu bartay cilmi oo dhan wuxuu ka yaqaanaa indhaha oo intaasoo su-aalood oo indhaha ku ku khusaysana kama jawaabi karo maada masalada caynkaa ilaa hadda aqoon looma leh arrinka caynkaa ee caynkaas ilaa hadda aqoon looma leh buu kaaga dhaafaya haddana ninkaynu intaasoo sanadood wax soo baraynay edeg yaroo cidhiidhiya lagu soo ooday aqoontii in yaroo cidhiidhiya ayaa lagu soo ooday marka aqoontu sideedaba qofka bini aadmiga waxay u sheegtaa inuu jaahil yahay qofku markuu wax barto wuxuu fahmaa inuu jaahil yahay oo wax badan ka maqan yihiin haddaad aragto nin maxaanku iska bowbowlo oo qaylo badan waa tinag maran weeye tinaga maran haddaad gargaraacdo sanqar weyn buu samaynayaa tinagu markuu buuxana sanqar badan male cilmulqaliili yuqalqilu saaxiba kabashada cilmiga gaaban waa lagu kadeebmaa had iyo jeer nin culimada haysto oo maxaan ku dhaha meelaha ka murmayo oo qaylqaylinaya haddaad aragto waa nimaan cilmigu u baxsanayn waxay idhaahdaan nimanka naxwuhu nin naxwo wax ku qabsaday naxwo ma yaqaan nin lagu qabsaday oo qiil u waayeyna naxwo ma yaqaan nin naxwo wax ku qabsaday waqiila unbaad baad u heli masalada uu kugu haysto waxaa la yidhaahdaa faacil baa ugu khilaaf yar oo haddana muran buu leeyahay oo waa la kor dhabi karaaba qaarkood qabaa faacil marfuuc waa la isku wada raacsan yahay haddana qeylku odhanaya waa la fadxin karaabaad helaysa markaa sideedaba qofka haddaad aragto inuu murmayo waa nin aqoontiisu gaaban tahay waxaan ka wadaa dadka ka murmaya inay ishu jirto oo waxyeelo geysan karto waa dad muggoodu yar yahay aragtidoodu kooban tahay indhergaradna aan ahayn ibnu qayim aljawsi mucallim buu ku ahaa baabkan rawxaaniyaadka bal wuxuu ka yidhi dadka dafirsan inay ishu waxyeelo geysan karto aynu eegno qaala ibnu اlqayim faabطalat طaa'ifaة miman qala nasiibuhm min الsamci wاlcaqli amra اlcayni waqaaluu inama dalika awhaamu laa xaqiiqata laha wahaؤulaaءi min أjhal الnaasi bالsamci wاlcaql wmin أغladihim xijaaba وأkhafihim طibaaca وأbcadihim can macrifaةi الأrwaaxi والنufuus وصifaatuha وأfcaaluha وتأhiiraatiha وصifaatiha وأfcaaliha وتأhiiraatiha wa ibn الqayim aljawsi raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay dad baa si qaldan u dhigay dadkaasoo qala nasiibuhu min الsamci wاlcaqli waa dad aan wax badan dhegaysanin aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana waa dad aan wax badan dhegaysanin oo aqoon darra hayso waalcaql waa dad aan caqligoodu furfurayn waxay ka hadleen amral cayni cawridu ma jirtaa bay dafireen wa qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa dalika awhaamun waa wax layska dhaadhiciyey laa xaqiiqata laha meel ay kusal leedahayna ma jirto bay yidhaahdeen wa haaulaa'i dadka sidaas u fikiraya min ajhali nnaasi waxay ka mid yihiin dadka ugu jaahilsan bisamci waalcaqli labadaba wa min akladihim xijaaban xijaabka iyo daboolka saaranna lamaba yani waa aada buu adag yahay waa dad ay digsi ku foorarto iyo khilaaf adag baa ku foorara wa akhafihim abcan tibaacan qalbigooduna aada buu u laxaamadan yahay wa abcadihim can macrifati alarwaaxi waannufuus waa dadaan aqoon siiridan u lahayn nafta iyo ruuxdu waxay ku shaqo leeyihiin marka dad baa waxay qabaan in aan ishu wax jiraba ahayn haddaba aan ku soo dhowaado e waxaan doonayaa inaan idin dul keeno adiladii qur'aanka iyo sunnada ishu inay jirto iyo in kale aayadihii aan ku furfurtay casharkeenna caawa waxay ka waramayeen nabiyullaahi yacquub calayhi salaatu wasalaam qaala yaa baniya laa tadkuluu min baabin waaxidin wadkuluu min abwaabin mutafariqa wadkuluu min abwaabin mutafariqa nabiyullaahi yacquub markuu inamadiisii kow iyo tobanka ahaa la dardaarmay waa kii ku yidhi wiilashaydiiyow albaab keliya ha ka wadagelina ee albaabo kala duwan ka gala ayuu ku yidhi dardaaran caynkaas ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu uga markhaati kacay nebiyullaahi yacquub inuu arrintan uu ka hadlayo jaahilnima aanay ka keenin oo u ahaa duu cilmin limaa callamnaah inuu lahaa aqoon aanu barnay marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ka warramay walamaa dakhaluu min xaysu amarahum abuuhum maa kaana yugni canhu min allahi min shay ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha isagu wuxuu rabay intuu kari karo inuu dadaalo alxadaru ma baajin karo qadarka ilaahay laakiin adigu inaad dadaashaa lagaa rabaa marka ilaahay wuxuu yihi nebiyullaahi yacquub markuu sidan u tiraabayo ama uu sidan u hadlaayo aqoon la-aan kama ahan eh addoon cilmi badan buu ahaa waxaanu aqoon u lahaa nebiyullaahi yacquub mudabdabaadka iyo fariimaha cawridu ay samayn karto waa kow iyo toban wiil oo ambiyo ee nebiyaal dhaleen oo ladnaan ku koray oo dherarkooda iyo quruxdooda nebiyullaahi yuusuf baabay la dhasheen oo quruxdii caalamka qayb la siiyey markaa wuxuu uga baqay hadday mar keliya meel wada galaan saddexda yuubyuuban buu uga baqay inay haleelaan saddexda yuubyuuban waa farta iyo ish iyo carabka saddexdaasuu uga baqay inay waxyeelo u geystaan markaasuu la dardaarmo yidhi iska ilaaliya markuu ibnu cabaas aayaddan fasiraya wuxuu yidhi inahu khashya calayhim اlcayn ibnu cabaas mufasiru haadihi اlumma wuxuu yidhi wuxuu uga baqanayey nebiyullaahi yacquub inamadaas inay ili ku dhacdo aayad kaloo qur'aana ilaahay waa ka ku leh wain yakaadu aladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun wamaa huwa ila dikru lilcaalamiin aayaddan sababu nusuulkeedu waxaa habay dhaha culimada tafaasiirta qaarkood nimankan quraysheed nin baa ku jiri jiray cawridiisa iyo ishiisu aanay gafinba oo markuu saruuradoodo ama uu hilib u baahdo intuu meelaha xayawaan ay xooluhu soo marayaan uu teendho yar ka dhisto ayuu dhinaca waddada ay soo marayaan xooluhu ayuu daaha ka yara qaadi jiray neefka tabaadinka ee ugu hilibka badan leh ayuu isha la eegan jiray markaasay dhici jirtay hadhow markay qalaan buu hilibka u doonan jiray markay qalaan ayuu hilibka ka martii jiray ninkii caynkaa ah ahaa ayay qureesho u tagtay yidhaahdeen waa adigan cawrida yaqaanee wax cawriyo eh ninkana dhibay ee ilaahyadayadii maxaanku dha wax ka sheegay ee tafaraaruqa nagu riday ee diinta cusub noola yimi annagaa waxaa doonto ku siinayno e ninkan dee isha ku legad inaga kaxee ninkii markaa intuu soo yani isu soo gaajaysiiyey ayuu damcay inuu nebiga cawriyo ilaahay baa wuxuu qur'aankiisa ku yidhi wain hushaniye yakaadu waxay ku siganayaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay layusliquunaka biabsaarihim ibnu cabaas marka uu fasirayo layusliquunaka muxuu yidhi qaala ibnu cabaas wagayruhu iyo culimo kale markay aayadda macnaynayaan layusliquunaka ay layunfiduunaka biabsaarihim inay isha kaa dusiyaan ayay ku sigteen gaaladu bicuyuunihim yuciinuunaka iyagoo ku ilaynaya oo ku cawrinaya wa ilaa hada alxad waxay sigtay oo ay dhaawici gaadhay khayru khalqi illaahi oo adkaartiisa iyo diyaargarowgiisa iyo cibaadadiisa wax ka cibaado badan kii ugu taqwada badnaa ilaahay agtiisa baa waxay isku dayeen inay il wax ku yeelaan waxaa kaloo nabigeenu ka warramay calayhi salaatu wasalaam xadiid صaxiix oo ibnu cabaas uu warinayo wuxuu yidhi alcaynu xaq cawridu waa wax jira cawridu waa wax jira waana xaq noloshaanay ka mid tahay walow kaana shay-un saabiqu lqadari haddii uu jiri lahaa shay un qadarka ilaahay ka dheerayn kara la sabaqatu lcayn waxaa ka dheerayn lahayd waa cawrida waida istuqsiltum faqtasiluu haddii ishu idinka dhacdo mu'min bay ka dhacdaa munaafiq bay ka dhacdaa kaafir bay ka dhacdaa xayawaan bay ka dhacdaa oo jinkay ka dhacdaa ishu xataa culimadu waxay idhaahdaan marka aada xayawaan ha raadan aada la joogto agtooda biyaha ku cabin wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam neefka aada gowracaysaan shafrada si fiican ugu soofeeya markaad ku soo socotaanna midida ka qariya waidaa dabaxtum fa axsinu dibxa haddaad wax gowracaysaan gowracana wanaajiya maandhow axsaan lagama tago eed haddaad fali haddii aad neefkan gowracayso ha ku sii cariigsanoo agtiisa ha ku lisanin midida lagu fahmayaa waanu hadli karaynuun waa bahaa ma yeedhaana laakiin midida in isaga loo lisanayo u fahmayaa marka waxaa laga yaabaa inay wax kaaga sabqaanba marka waxaynu halkaa insha allahu tacaala kasii wadi doonaa biidni illaahi اlbaari adilaadka eh, axaadiidta rasuulkeena ee caddaynaysa in ay cawridu wax jira tahay marka in shaء allahu tacaala waxaan isku dayi doonaa inaanan ka hadlin calaamaadka isha soomaalida waxay tidhaahdaa shir looma wada unsiyo dadkuna isku wada mug maaha biqadri cuquuli الnaas baa lagula hadlaa calaamaadka ishu wax badan oo xanuuna abay istadaakulaan waxay ku fiican tahay markaa ciddii arday u noqonaysa ee baabkan inay barato rabto ee waxaan daraasaynaysa mooyaane in shacbi weyne lagu dhex tuuro belbelo oo nin walbaaba isagoo eh, maxaanku idhahdaa taa hayo masaajidka ka baxo <laughs> ilaah aynalehe ma yeeli karo marka iyada haddii alla yidhaahdo calaamaadka isha ma ka hadli doono ciddii marka iyadu khaas u rabta ee haddii alla yidhaahdo waa loo macnayn laakiin mar hore ay wax iga gaadhee mar hore oo aan casharkan wax ka dhigay baa maxaan ku cabasho badan dadkii ay wada shakiyeen dadkuna isku wada awood maaha habeenkii habeen dhoweydo aan hadlayay halkan ka hadlayay baa waxaan ka hadlayay shaydaanku inuu bidixda wax ku cuno markaasaa inanba halkan fadhiya wuxuu igu yidhi sheekhow laba caruuroon dhalay baa guranima dembi baa <laughs> waxaynu ka hadlaynay isticmaalka gacanta bidix isna wuxuu u qaatay qofku hadduu guran yahayba inuu shaydaan yahay marka waxaa laga yaabaa hadal nin si u yidhi nina si u qaaday anigoo wax dawe isleh inaan cudur abuuro ma yeeli karayo marka baaraka allahu fiikum wixii uun halkaa kasii uun eh, faa'iide le isleeyahay malaa eh, iimaanka iyo maxaan ku dhaha yaqiintaa ku ilaashamaysa ninkii fahma baan ka sheekayn doonaa insha allahu tacaala wixii aan macno buuran ugu wada jirin dadweynaha looga sheekaynayana in sha allahu ka hadli mayno wasalaamu calaykum waraxmat ullah وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان البستان ساق لروضة وجنان